alxamdulilah rab lcaalamiin sal allah wslm ala sayidina muxamedi wala alihi wsaxbi ajmaciin alxamdu lilahi tacala waa darsigii labaad ee kitaabkii annaxw lwaadix juskiisii koobaad aljuz lwal waxaynu ka soo baxnay darsigii koobaad oo ahaa aljumla lmufiida halkaana waxaynu ku soo sheegnay oo culummadu inoogu soo bayaamiyeen aljumla mufiida waxay tahay aljumla mufiida saynu soo sheegnay waa waxaa laga helaa laba shardi kow waa in tarkiib la helo tarkiib ugu yaraan laba kelmadood waa inay ka koobantahay iyo wixii kasii badan waaniyan waa in la helo ifaada waa inay eh, yani tarkiibkaasi waa inuu yahay mid mufiida oo faa'iideynaya macna dhammaystiran labadaa shay wixii laga helo tarkiib iyo mufiid ama ifaada ayaa la dhahdaa eh, aljumla mufiida ajzaa ljumla darsigani wuxuu ka hadlayaa jumladii aynu soo maray ee aljumla mufiid ahaa qaybaheega ajzaa ljumla waa jumladii aynu soo maray ajsaada iyo qaybahay leedahay darsigaa horeynu kusoo sheegnay oo waxaynu nidhi jumlada mufiidadihii kelmadaha ay ka kooban tahay kelimad kastaa waa juzun min aljumla waxaa loo arkaa kullu kalima tucaddu juzan min aljumla markaad tidhahda yaciishu samaku fi lmaahi waxa weeye kelmadaha afartaa ee ay ka kooban tahay jumladaasi kelmad kastaa gaar ahaanteeda waa juun min aljumla juun min aljumla juz marka la jamciyana waxay noqonaysaa ajzaa marka darsigani wuxuu ka hadlaya ajzaa ljumla jumladan yani waxa weeye dib ugu noqonaynaa kelmadaha ay ka kooban tahay jumladu ayaynu ka hadlaynaa oo ajzaadiya ajzaadiya yaciishu waa juzun min aljumla asamaku waa juzun min aljumla fii waa juzun min aljumla almaai waa juzun min aljumla juz marka intaasoo juz ay noqdaan saddex juz iyo afar juz ajza baa la odhanaya kelimaadkani waa ajzau ljumla kelmadahaasynu ka hadlayna waxaynu arki loo qaybinayaa kelimaadkii ay jumlada mufiidadu ka koobnayd saddex qaybood saaad wada garanaysaa saddex qaybood midkood wey kalimaadka luqada carabigo dhan dhammaantood saddexdaa midkood waa inay soo galaan alsm wlficil wlxarf saddexdaa midkood kelmadda luqada carabigaa ku jirtaa waa in saddexdaa mid unata kama bixi karta saddexdaas kelmadu waa inay ismi tahay haddii ay ismi noqon weydo waa ficil ficil haddaanay ahaynna waa xarf saddexdaasay u qaybsantaa kelmaddu anwaaculkelima wey saddexdaasi guud ahaan marka laga tilmaamo alsmi waa magaca waa wixii magacah ah, ee shay magaco ah. asmaada dadka magacyada dadkao dhani waa ismi moxamed iyo axmed iyo cali iyo cumar markaa tiraa ma faatima khadiija maryam zaynab waa ismi magacyada dadko dhan asmaada ku jira ficilna maaha xarafna maaha shayada kale ee aynu aragna ama aynu isticmaalno waa ismi maalan masjidun baab naafidaة mxraab maa la dhaa saqfu ardu ah, jidaaru waxaasoo dhani maarksa waa wada ismi waxaasoo dhani waa wada ismi marka wixii magac ah ee wax magac u ah waxaa la dhahaa ismi isagaana ugu badan nooca labaad waxa weeye alficl alficl waa wixii laba shay laga helo waa inuu fal yahay ficil yahay xada yahay oo ay dhacdo tahay alxada action waa inuu yahay fal waa inuu yahay marka koobaad marka iminka maala masjidun iyo beytun fal maaha fal maaha wax la samaynaya maaha kitaabun iyo qalamun fal maaha kuwaas waa ism falku waxa aad fadhiisato cabista aad wax cabto kuwaasaa laydhaa al kuwaasaa fala waxaad adigu samaysaa ficila adiga maalan axmed baa lagu dhaa waxaad axmed waa magacaagi waa ism wax alla waxaad samaysoo dhan waa ficlu markaa markuu kaco waxaan odhanaya axmed qaama markuu fadhiisto waxaan odhanaya jalasa markuu soo galo waxaan odhanaya dakhala markuu baxo waxaan leeyahay kharaja markuu wax cuno waxaan leeyahay akala markuu cabo waxaan leeyahay shariba markuu seexda waxaan leeyahay naama markuu qoslo waxaan leeyahay daxika markuu ooyo waxaan leeyahay bakaha waxaas maxay noqonaya ficilada uu sameeyey maxay noqonaya waa ficilade falal buu sameeyey awalan waa ficilku waa fal wax la sameeyo weeyaan wa aaniyan ficilku waqti buu leeyahay zaman buu leeyahay xilli markaad tidhahdo wuu kacay kicidaasi dee waqti bay dhacday markaa tiado wuu fadhiistay id hebel fadhigiisa ka sheekayso fadhiisigaas wati buu leeyahy ficilku waa inuu wati yeesho uu soo galay af soomaaligiiba ufiirso masaajidkuu galay oo hadda ka hor markaad hadlaysa ka hor buu galay masaajidkuu galayaa mikuu galayaa masaajidkuu geli doonaa mustaqbalkuu geli doonaa ama amarba ku siiyoo galdhe gal masaajidka waxa weeye amar baad hadda siinaysaa markaa amarka uu maqlo ee uu qaato ee uu fahmo kadib buu geli doonaa mustaqbalka soo socda marka ficilku laba arrimood buu leeyahay oo aanu ismigu shaqo ku lahayn kow marka horeba waa xadad waa xadad waa fal iyo dhacdo weeye waaniyan falkaasina waqtigu dhacay buu leeyahay ima fi lmaadi wa ima fi lwaqti alxaadir wa ima fi lmustaqbal waqti buu leeyahy u dhacay hadduu qof seexday ama waqtigu seexday baa jira ama hadda kahor buu seexday maadi baynu ka cabirana wuu seexday ama imikuu seexanaya oo muaaric baynu ka cabirana wuu seexanaya ama mustaqbalkuu seexan doona ama muaaric dhigan doona ayaa laga cabiraa ama dee iminkaad amar ku siinaysaaba qofkeeod leedahay seexo waa fal waqti leh masjidun markaa soo qaadan ma fal baa masjidu mise waa magac shay magiciisoo maaha ma fal buu kutusaya masjidun iyo beytun iyo rajulun iyo imraatun iyo kitaabun iyo qalamun iyo muxamed iyo axmed iyo faatima fal maaha kicid iyo cunis iyo cabid iyo bixid iyo maaha waaniyan bal masjidun wakhtigiisa i sheeg ma hadda ka horbaa masjidun ma imikuu masjidun yahay ma mustaqbalku yani maxaad uga jeedaa masjidun falba maaha markaa wati ma yeelan karo muxamedun ma wati buu leeyahy hurdadii wuu seexday oo uu kacay waqti ma yeelanaysa leanna waa fal la sameeya goormuu sameeyey goormuu kacay ama goormuu fadhiistaan odhanaya laakiin axmed iyo moxamed maxaad odhanaysaa moxamed mashaaybaa mise waa berri mise waa maanta iminka ma laha markaas kuma eka ficilka iyo iyo ismigu iskuma eka ismigu waa magac halka ficilku ka yahay xada ama fal weliba waqti leh oo zaman leh waa ficilkii kaas labadaa markaad fahanto ismiga iyo ficilka xarafka inaad fahanto xataa looma baahno ama waad fahantayba xarafka waad fahansantahay xarafku muxuu noqonayaa waxaan labadaa ahayn xarafku wuxuu noqonayaa waxaan labadaa ahayn ismi ma aha oo magac maaho shay magacu maaha ficilna ma aha xada intuu ku tuso xadadku weliba zaman uu dhacay waqti dhexdii u dhacayna maaha waxallo waxaan labada ahayn maxaa la dhaho ee ka soo hadhay xaraf baa la dhaho yani labada hore aad u baahantay keliya inaad fahanto labadaa markaad fahanto xarafkana waad fahansanta xarafku waa waxaan labada ahayn maalan markaad tidhaahdo fii aad soo qaadato mika fi lmasjidi axmadu fi lmasjidi axmed masaajidku ku jiraa axmadu fi lmasjidi fiidaa markaa soo qaado fiih oo dhexdiisa masaajidka dhexdiisa ku tusaysa ismi maaha lanna waa ismi haddaad tidhaahdo waxaa ku odhanaya maxaa maxaa fiil laydhaa waxaa fiil laydhaa waa maxay ninkaasaa fiil laydhaa ma meeshaasaa fiil laydhaa ma buurtaasaa fiil laydhaa fii hadday ismi tahay shay bay magac u tahay fii shay laydhaa ma jiro marka ismi maaha waayahe fal waqti la miyay tahay fii dhex bay ku tusaysa masaajidka dhexdiisa dhexda fal ma aha la sameeyo ood adigu samayn karto waqtina kuma jiro marka fii ismi maaha lannu magaca kuma aha shay fal ficilna ma aha lannu fal iyo xada iyo zaman midna kuma tusayso maxay noqonaysaa markaa fii xaraf bay noqonaysaa wixii ka soo hadhay labadaas oo xaraf marka waxaa darsigan ku qaadanaynaa in kalimaadka luqada carabiga loo qaybiyo saddex qaybood oo keliya ismi iyo ficil iyo xaraf loo qaybi saddexdunaw aad bay u kala duwan yihin wuxuu yidhi ajzaau ljumla jumlada qaybaheeda alamila rakiba ibraahimu alxisaana yudaacibu ismaaciilu lqit yaxsud lfallaaxu lqamx taakulu shaatu fuulan washaciira samictu nasiixa yasطacu nnuuru fi lxujra tajri safiinatu cala lmaa hal tuxibu safar rakiba ibraahiimu ibraahim wuxuu fuulay alxisaan faraskii yudaacibu ismaaciilu ismaaciil wuxuu la ciyaaraya yudaacibu ismaaciilu alqad bisadii ama mukulaashii ayuu la ciyaaraya yaxsudu lfallaaxu fallaaxu wuxuu goosanayaa yaxsudu qamxi ama qabati ayuu goosanaya taakulu shaatu neefka arigii wuxuu cunayaa mallaxdu waxay cunaysaa fuulan iyo washaciira fuul iyo heed ayay cunaysaa samictu nasiixata waxaan maqlay waanadii bimacnaa waan qaatay yasdacu nuuru nuurku wuxuu ka ifayaa fi lxujrati qolka dhexdiisa tajri safiinatu doontu waxay dul socotaa calalmaa biyaha dushooda ama biyaha korkooda ayay socotaa hal tuxibu safara safarka ma jecesha waxau marks halkan ku yaalla sideed miaal sideed tusaale ayuu keenay oo kala duwan sideeddaa tusaale waxaa ku jira sideed jumlo oo mufiida darsigeennii hore haddaad ku dabaqdo jumlo waliba waa mufiid lannahu awalan tarkiib baa jira jumlada u dambaysa markaynu eegno hal tuxibu safara imse kelmadood bay ka saddex kelmadood intay noo muuqata hal iyo tuxibu iyo asafara marka dambena afar bay noqon doontaa leanno tuxibuda faacil baa jira anta ah hal tuxibu safara inta noo muuqata aynu tirsanayna saddex kelmadood bay ka koobantahay waa tarkiib midda kale waa mufiid macno dhammaystiran bay faa'iidanaysaa su-aashu way dhan tahay waxa waxa dhimani waxa weeye jawaabta safarka ma jeceshahay qofkaasi su-aashii uu ku weydiinaya uu ku weydiiyey waanu dhammaystiray su-aashiisa waxa meesha ka dhimani waa jawaabtii aad u jawaabi lahayd jawaabtuna waa jumlo kale marka waa jumla mufiida saddex kelmadood bay ka koobantahay hal wa juzun min aljumla tuxibu wa juzun min aljumla asafar waa juzun min aljumla saddexdoodu waa ajza ljumla maxay yihiin saddexdoodu juz baa la jamciyey ajza ljumla waa jumlada qaybaheeda hal waa min ajza ljumla ka mid tahay tuxibu ajza ljumladay ku jirtaa asafar ajza ljumladay ku jirtaa waxaynu darsigan ku baranaynaana waa ajza ljumla hal baynu gaar uga sheekaynayna tuxib iyo asafar mid walba marka horeysa waxaynu ka soo saaraynaa waxyaabaha asmaada ah ee magacda magacyada alasmaa ismiga kuwa ismigaana wuxuu u qaybiyeen shan qaybood oo tusaalayaashaa ku jira shan qaybood oo mid walba waxaa kaga jira saddex miaal ayaa kaga jira ismigiibaa wuxuu u qaybiyey inuu insaan magacu ismigu yahay inuu magacu yahay insaan bani aadam iyo inuu xayawaan kale wax kaleoo nool oo aan insaan ahayn uu magac u yahay ta saddexaad wuxuu ka dhigay inuu nabaat wax dhir ah dhirta yadaar ah oo dhulka ka soo baxa uu nabaad yani magac u yahay ta afraad wuxuu ka dhigay jamaad wax la dhaha jamaad oo ah wixii aan insaan iyo xayawaan iyo nabaad saddexdaa hore ahayn ee la taaban karo la arki karo insaan iyo xayawaan iyo nabaatna ahayn ayaa jamaad la gidaarkaasoo kale waa jamaad iyo dhagaxaas lannahu insaan maaha xayawaan maaha nabaat maaha dhulka ka soo baxa waana wax la arki karoo la taaban karo kaasaa jamaad la iyo inuu jamaad yahay afar ka wuxuu odhanayaa waxaan afartaa hore midna ahayn insaan maaha xayawaan maaha nabaat maaha jamaad xataa la arki karoo la taaban kara maaha sida nasiixada iyo waanadoo kale wax halkaa yaallo o arki karto oo la taaban karo maaha aw ayu shayin aakhar buu bixinay shantaa qaybood buu ismigii ka dhigay marka u horeysa waxaad halkan ka soo saartaa tusaalayaasha saddex insaan ku tusaya waxaa u horeeya ibraahiimu baa halkaa ku jira ibraahiim waa ismi insaan buu ku tusaya ismaaciil baa isaguna jira waa laba mid saddexaad baa ku hadhay oo qof bani aadama ku tusaya alfallaaxu qof keliya magicii maaha waa sida almucallim oo kale iyo aabiib shaqadaa ciddii ka shaqayso dhan bay magac u yihin macalinoo dhan baroo dhan macalin baa laydhaa dhakhtaroo dhan abiib baa laydhaa kana qof kasta oo beeraleya ah ama beerqodota ah maxaa la odhanaya alfallaax waa insaan bay sheegaysaa alfallaax sida almucallim bay insaan yihin saddexdaas waa insaan ibraahim ismaaciil alfallaax waa qaybtii koobaad shanta qaybood qaybta labaad waxaad ka soo saartaa saddex shay oo magac u ah ismi u ah xayawaan ismu xayawaanina ah alxisaan oo faraskaa ugu horeey alqid iyo maxay iyo ashaatu saddexdaasina waa xayawaan alinsaan alqid ashaat waa saddex saddex se u habeeyeen qaybta saddexaad waxa weeye nabaadkii baa ku xiga marka insaan iyo xayawaan laga yimaado saddex ka soo saar alqamx iyo fuulan wa shaciiran alqamx alfuul alshaciir saddexdaasina waa dhammaad oo dhulka ka soo baxa ism haye qaybta afraad waxaad ka soo saartaa saddex shay oo aan insaan iyo xayawaan iyo nabaad ahayn laakiin la arki karo oo la taaban karo la arki karo waa jamaadka saddex jamaada ka soo saara alxujra ka warama alxujra qolku sida masaajidkaasoo kale maaha almasjid soo wax la arki karo halkaa dhisanoo la arkira maaha qolkaa la odhan karo alxujra waa jamaad insaan maaha xayawaan maaha nabaad maaha laakiin waa jamaad haye asafiinatu doontii ama markabkii halkaa jooga waa wax la taaban karo insaan maaha xayawaan maaha nabaad maaha laakiin waa jamaad oo wax la taaban karo haye mid saddexaad baa jirta aye almaa jamiil almaa biyuhu dadka qaarkood jamaadka ka reebaan jamaadka waxay ka yarfahmayaan wax ingegsan oo kale jaamid qalalsan iyo biyuhu yar qoyayihin bayle waxa weeye jamaadku sidaaan u sheegnay waa waxaan insaan ahayn xayawaan ahayn nabaad ahayn ee la arki karo biyuhu waa ka biyuhu waa ka almaa marka saddexdii jamaadkiina waxay noqdeen alxujra alsafiina iyo almaa saddexdaasina waa ismun lijamaad jamaad bay maarsan yusamaa bihi jamaad wey jamaad baa magacuu yihi wax jamaada shantii qaybtii shanaad saddexdeedii u dambaysa baa kugu hadhay oo ah waxaan xataa jamaad ahayn oo la taaban karin la taaban karin alnasiixa oo waanadii annuur oo iftiinkiya iyo asafar safarku waa wax sidhawe safarku ya qofkan halkaa fadhiunbaa la odhanaya safar waa safar safar buu ku jira qofku safar maaha waa musaafir isagu waxan uu ku jiraa safara safarkuna wax la arki kara maaha oo la taaban karo ma aha marka wuxuu ku jiraa maxay safarku insaan maaha xayawaan maaha nabaat ma jamaad xataa la taaban karoo la arki kara maaha ow ayu shayin aakhar ama wax kalow wax un kale wuxuu doonaha noqde oon afarta ahayn ayaa la soo geliya oo ayu shayin aakhartaa u odhan doona wuxuu soo geliye annasiixa iyo annuur iyo asafar saddexdaasina waa ayu shayin aakhartuu soo geliy marka waa shan insaan xayawaan nabaat jamaad ayu shayin aakhar shantaasoo kale shantii mid walba imisuu keenay antaa shay mid walba mise tusaaluu keenay saddex tusaale saddex shan ku dhif halkaa sideedaa jumlo waxaa kuugu jira shan iyo toban ismi oo wada ismi ayaa kugu jira oo saddex ka insaan ku tusayaan saddex ka xayawaan ku tusayaan saddex ka nabaad ku tusayaan saddex ka jamaad ku tusayso saddex ka midihiina waxaan afarta ahayn wixii afartaa ka soo adhay ay ku tusayaan shan iyo waxa soo haay wuu yaraanaya sideeddaa marka han iyo toban kelmadood laga saaro waxaynu ku xijisiinaynaa ficilkii laakiin waxaad soo saaraysaa horta waa inuu noqdo fal la sameeyo od adigu samayn karto adigu aad samayn karto falkaasina waa inuu noqdo wati waqti waa inuu yeesho zaman waa inuu ku jiro tusaalaha koobaad maxaa ku jira rakiba idan ibraahim iyo alxisaan waa tanu ka qaadna ibraahim waxaa ismu insaan alxisaanna wuxuu ismu xayawaan labadaasi waa asmaa wey ismi wey rakiba waa maxay macnaheedu u fuulay uu koray gaadhigiibuu fuulay wey mogta marka kow waa la sameeyo waa xada la sameeyo samayn kara xada la sameeyo wey laba xadadkani zaman buu leeyay wuu fuulay ma u koray iyo iminku falkii fuulaya u samaynaya iyo yani zaman buu leeyay rakiba markaa waa ficil haye tusaalaha labaad yudaaci buu ciyaaraya ciyaariddu waa fal wuu ciyaaray wuu ciyaarayaa iyo wuu ciyaari doonaa ama ciyaar yudaa'ib ficil wey tusaalaha saddexaad yaxsudu oo goyntii beertaa wixii kuu baxay zarcigii kuu baxay goyntiisa yaxsudu wuxuu goosanaya ama goynaya tusaalaha afraadna waxaa ku jira taakulu waxay cunaysaa tusaalaha kale shanaad samictu waxaan malay waxaan malay waxaan malaya waxaan maqli doonaa ficil wey zaman samica tusaalaha lixaad yastacu waxa uu ka ifayaa ama ku baahayaa yani yantashiru nuuru fi lxujra yastac wuxuu ku faafayaa ka ifayaa waa ficil sataca iyo yastucu waa la dhahaa yastacu tusaalaha toddobaad waxaa ku jirta tajri jaraa wuu orday ama wuu socday wuu orday tajrii way ordaysa jaraa yajrii orodkaasi waa ficil wuu orday iyo wuu ordayaa iyo wa xada zaman leh tusaalaha sideedaadna waxaa ku jirta hal tuxibu safara maxaa ku jirta ficilka ku jira muxuu yahay tuxibu waxaad jeceshahay wey anta tuxibu alkhayra adigu waxaad jeceshahay khayrka tuxibu ficil maantigiisu waa axaba siaynu dhigan doona axaba wuu jeclaaday yuxibbuu jecelya ficil weeye la sameeyo jeclaysiga iyo wax necbaysigu wax la sameeyo wey ficil weeye zaman leh wuxuu jeclaa iyo wuxuu jeclaanayaa iyo jecel yahay iyo noocaas loo dhigo tuxib sideeddii miaal ama tusaale waxaa ku jira sideed ficil imisaa ku jira tusaalayaasha imise ficil baynu ka soo sheegnay ayaynu ka soo saarnaa sideed ficil baa ku jira miaal kasta waxaa ku jira hal ficil rakiba yudaacibu yaxsudu ta'kulu samictu yastacu tajrii iyo tuxibu kuwaasina waa ficillo waxaad hubinaysaa inay xada yihiin xada ay fal ku tusayaan zamanna uu leeyahay falkaasi uu zamanna leeyahay labadaa wixii ka soo haray ismiga iyo ficilka wixii ka soo haray maxaa la dhaha xaraf wixii ka soo haroon noo tiri maxaa ugu horeeya tusaalayaasha saddexda ugu horeeya xarafo kuma jiro waa ka afraad xataa iska dhaaf saddexda ugu dambaysa ka soo saara xuruufta yastacu nuuru fi lxujrati qolka dhexdiisa xujrada dhexdiisa fii baa ku jirta halkaa oo oo kutusaysa yani qolka dhexdiisa daakhila alxujra tajri safiinatu cala almaa biyaha korkooga halkaana maxaa ku jirta alaha oo biyaha dushooda ama korkooga kutusaysa tusaalaha saddexaad uu dambeeyana ka soo saar hal baa ku jirta hal tuxibu safara marka fii iyo calaa iyo hal waa xuruuf wey waa xaraf maxaa caddaynaya inay xaraf yihiin magac maaha ismi maaha waxa la ydhaa fii iyo hal la ydhaa magacu yihiin fiihi calaa iyo wax lagu magacaabaa ma jiro ay magacu yihiin ficilna maaha leannu ficilku wuxuu u baahnaa inuu xadadku tuso wax la samaynayo oad adugu samayn karto hebel baa sameeyey kanaa sameeyey waqtina uu leeyahay ayaah kuwaasina xuruuf weeye khulaasada darsiga qawaacidka wuxuu yidhi sheekh waxay yidhaahdeen labada sheekh raximahum ullahu tacaala alkalimatu alaaatu anwaacin kelmaddu waa saddex nooc alkalima alcarabiya kelmadda luqada carabiga ku jirta ayu kalima alaaatu anwaace saddexdaa nooc midkood wey saddexdaa nooc midkood bay noqonaysaa ismun wa ficlun wa xarfun ismi waa wax alla wixii magaca ficlunna waa wax alla wixii ficila xadaf iyo zaman leh xarafkuna waa wixii labadaa ka soo haray magacna ma aha xada zaman kullu lafdin waa erey kasta lafdi kastaoo lagu dhawaaqo waa kelmad kasta kullu lafdin waa lafdi kasta lafdigaasoo yusamaa bihi lagu magacaabo insaanun qof bani aadama lagu magacaabo yusamaa bihi insaanun sidii ibraahiim iyo ismaaciil iyo alfallaax almucallim alimaam aalib eh, noocaasoo kale aw xayawaanun ama xayawaan lagu magacaabo sidii alxisaan alqid الشاة الأسد الكلب أو حيوان أي حيوان أو نباaت أma نabaaت lagu magacaabo wax all wixii dhulka ka soo baxay ay ka mid yihiin الqamح iyo الفuul الشhaciir الذura الtamru wax all wii nabaada soo baxa أw jamaad ama wixii jamaada jamaadku waxa weeye wixii insaan iyo xayawaan iyo nabaat aan ahayn ee la taaban karo waxaa ka mid ahaa alxujra alsafiina almaa almasjid albeyt kuwaasaa ka mid ah aw ayu shayin aakhara ama waxuun kale lagu magacaabo aw ayu shayin aakhar aw yusamaa bihi ama waxaa lagu magacaabaya uu magacu yahay ayu shayin waxuun aakhara kale oo aan xataa afartaan soo sheegnay aan ahayn wixii lagu magacaabo waxaa ka mid ahaa alnasiixa annuur iyo asafar kaasi waa ismigii waalficlu ficilku kullu lafdin isaguna waa lafdi kasta yeere kasta kaasoo yadullu ku tusa calaa xusuuli camalin ku tusa camal xasiliddii iyo samayntii ku tusa fii zamanin uu xasilay waqti dhexdii waqtigoo khaasinka kullu lafdin waa kelmad kasta mid waliba waa kullu lafdi ismigu waa lafdi waa kelima ficilku waa lafdi xarafku waa lafdi kullu lafdi yadullu kaasoo ku tusa yusamaa kan kama bilaabi yusamaa lannu ismi maaha kan yani magax maaha waa ism waa ficil yadullu wuxuu ku tusaa calaa xusuuli camalin buu ku tusaa camal xasiliddii wax la sameeyey xusuulu camal waataynu lahayn xada wey ficilku xada buu ku tusaa wuxuu ku tusaa camal maaha dee muxamed waa ismun lishasin mucayan beytun markaad tidhaahdo waa ismun lishay masjidun markaad tidhaahdo shay buu magacu yahay camal xusuulu camal maaha ficilku wuxuu ku tusaa xusuulu camal dukuulku waa camal khuruujku waa camal juluusku waa camal qiyaamku waa camal tukashadu waa camal seexashadu waa camal akligu waa camal shurbigu waa camal usuulu camal buu ficilku ikhtisar wax la sameeye rukuubka xataa rakiba waa camal samaacaad wax maqashaa waa camal takalumkaad hadashaa waa camal yadullu calaa xusuuli camal waliba xusuulu camal keliya kuma joogo camalkaasi waa inuu zaman leeyahay camal xusuulkiibuu ku tusaa camal yani aashihiisa iyo xasilidiisa iyo iyuu samayntiisa ku zamanin uu xasilay camalkaasi wuxuu xasilay fii zamanin waqti dhexdii waqtigaasoo khaasinka ah iskuma jira waqti waa in falka la ydhaahdo wuu cunay waa in la ydhado oo hadda ka hor u dhacay ama waa in la yidhaahdo wuu cunayaa oo hadda u dhacay ama waa in la ydhahdo wuu cuni doonaa ama amarkii cun la ydhaahdo fii zamanin zamanku waa inuu yahay khaasin falkani waqti gaara waa inuu dhao oo ama waqtigii tegay ama waqtiga xaadirka ee taagan ama waqtiga soo socda mustaqbalka midkood inuu dhaco wey kaasaa ficil ladha aad iyo aad bay u kala duwan yihiin ismiga kullu lafdin yadullu calaa xusuuli camalin fii zamanin khaas walxarf xarafka waxaynu nii labadaa hore haddaad fahanto xarafkana waad fahamsanta lannahu xarafku waa wixii aan labada ahayn kullu lafdin weeye laa yadharu macnaahu aan macnihiisu daahirin oo aanay muuqan macnihiisu muuqan kaamilan si dhammaystir aanuu muuqan ilaa maca hayrihi wax kale lagu dara mooyaan ilaa maca hayri xarafka wuxuu yidhi waa kelmad kasta ama lafdi kasta oo macnihiisu aanu muuqan ilaa kelmad kale lagu daro xarafku macnuu leeyahay laakiin macnihiisu ma soo baxo ilaa kelmad kale la raacayo maalan haddii aan imika idhaahdo maalan eh, lam yajlis aaalib ama axmadu lam yajlis axmed ma fadhiisa axmadu lam yajlis halkaa waxaa ku jira ismi iyo ficil iyo xarfbaa ku jira yejlis fadhiisiga laga hadlay yejlis waa ficil lannu waa xadad axbadna muxuu noqonayaa waa ismi oo weliba ismi insaan xarafna uu ku jira lam wey lam yejlis ma fadhiisan lam yejlis axmadu axmed ma fadhiisan marka lamtu maxay faaidaysay yajlis iyadu macnahay keenta waa fadhi fadhi bay ka hadlaysaa oo ficila axmedna qofkiibuu ka hadlaya lamtuna maxay faaidaysay waxay faaidaysay ma nafyi bay ka dhigtay nafyi negative bay ka dhigtay ma fadhiisan iyay faaidaysay marka lamun keligeed soo qaado lam yajlis axmed haddaan idhahdo waad fahmaysaa ma fadhiisan lam yarkab caliyun alxisaani cali ma fuulin faraska yani maaragtaa lam yakhruj aalibu min almasjidi ardaygu masaajidkii kama bixin lam yaqib axmadu can darsi axmed darsigii kama maqnaanin waad garanaysaa lamtu inay ma samaynin ma bixin ma cunin ka dhigayso marka lam keliyaan kusoo qaaday lam markaan idhaahdo intaa keliya ku daayo bal macnaheyga ii sheega haddaan axmed idhaa macnihga sheegaysaana waxaad leedahay qof axmed la sheegtay haddii aan idhaahdo jalasa macnihiga waad sheegi kartaa yaani jumle noqonin laakiin jalasa wuu fadhiistay wey fadhi bay sheegaysaa lam bal macnee lam ma macnayn karti markay ficilka shuun badanaysaa lam yajlis ma fadhiisa lam yaqum ma kicin lam keliya haddaad soo qabta maxaad oranaysaa ma dhammaystira macnihiga wakadalika fi fi lfasli fi lbeyti mxuuha fi suuqi fasalka dhexdiisa wey filmasjidi masaajidka dhexdiisa masaajidka gudihiisa fii oo keliya markaa soo qaada maxaad waxa loo waxaad ku macnaysan kari mayse alxarfu kullu lafdin waa eray laa yadharu macnaahu kaamilan macnihiisa si dhammaystiran aan u muuqan oon loo fahmin ilaa maca hayrihi intu kelmad kale lagu dara mooyaan kale kelmad kale lagu dara mooyaan xarafku sidaasuu macneeye wuxuu waa kelmadda macnihiiguba aan waadixayn ilaa aad kelmad kale u geyso markaad kelmad kale u geyso macnihiigu soo baxaya halkaasuu markaa saddexdiiba ku tacriifiyey waad arkaysaa qaacidada markaad eegto darsigu nuxurka su nuxurka ee tahay inaad ka soo jawaabto xambaarsan yahay ama aad fahanto waad waxa ugu weyn saddex su markaynu kala bixinana waxaynu ka dhiganaa shan su saddexda su amaan idhaahda laba suaalood baa ugu weyn laba suaalood labada suaalood waxa weeye anwaac lkalima kam anwaac lkalima kelmada luqada carabigu imise u qaybsata waa imse nooc bay noqon kartaa kelmadu isagaa ka jawaabisay noqon kartaa waa saddex alaa ismun wa ficlun wa xarfun imise nooc bay kelmadu noqon kartaa saddex nooc oo ah ism iyo ficil iyo xarf su-aasha labaadna waxa weeye inaad tacriifiso inaad tacriifiso oo aad sheegto maxay ma huwa alismu wama huwa alxarfu ma huwa alismu wama huwa alficlu wama huwa alxarfu saddexdii inaad qeexdo wey haddii dee su-aalaha la badiyana imise kelmaddu uqaybsataa su-aal baa laga dhigay sheegsheeg maahiya anwaacdii inaad sheegto ismu wa ficlu su-aal kalaa laga dhigay saddexda tacriifkoogina mid walba su-aal gaara ayaa laga dhigay laakiin labada su-aalada ugu muhiimsan waxa weeye kelmadda anwaacdeeda inaad sheegto intay u qaybsanto kelmaddu iyo inaad tacriifiso mid walba saddexdoodii aad qeexda mid walba tamriinaadka dhowr tamriinaan aan dul maro labada tamriina ugu horeeya cala alaqal tamriinka koowaad wuxuu yidhi iqra iljumla alaatiya wabayin alasmaa alatii tadulu cala ashkhaasin walatii tadulu cala xayawaanin walatii tadulu cala nabaatin walatii tadulu cala jamaad jumlooyinka soo socda akhri iqra waxa wey macnaheegu fahn horta marka horeysa macnaha fahn intaa kadib ka soo saar waxaa laga dalbada inaad ka soo saarto wabayin alasmaa asmaada keliya soo sheeg asmaadana waxaad noo sheegta afar noocoo keliya intii ugu waadixsanayd buu kusoo qabtay wuxuu ihi allatii tadullu calaa ashkhaasin ta shaksi kutusaysa waa insaankii shaksiga walatii tadullu calaa xayawaanin waa laba walatii tadullu calaa nabaatin ta nabaad kutusaysa waa saddex walatii tadullu calaa jamaadin afartaas ku jooji asmaadu shan bay ahayd wuxuu ka reebay maxay tii aanan arki karaynin la taaban karayn oo ayu shayin aakhartibu ka reebay asmaada keliya soo saar asmaadana afartaa u qaybi kuwa insaankaa gaar u qor kuwa xayawaanka tusaya gaar u qor kuwa nabaadka kutusaya gaar u qor kuwa jamaadka kutusayana gaar u qor afartaa qaanadood kala geliya asmaada noocaas marka wixii ficila laguma weydiin wixii ficila iska dhaaf xarafkana laguma weydiin iskaga teg asmaadana afartaa nooc wixii ku jira un afartaa qaanadood kala geli fariidun yajrii fi shaaric fariid ninka la dhaa yajrii fi shaaric wuxuu ordayaa shaarica ah, jidku socda caliyun yarkabu lximaara cali wuxuu fuulayaa dameerkii alkalbu yanaamu wuxuu seexanayaa fi lbustaani bustaanka yuxibu lwaladu wiilku wuxuu jecel yahay alburtuqaala linmacaanta yaxtariqu lxatabu xaabadu way gubanaysaa yaxtariqu waxaa gubanaya alxatabu habadi yatasallaqu waxay fuulayaan alkhilmaanu wiilashu way u baxayaan aljabala buurta iftarasa di'bu yeygii wuxuu qaatay kabshan wan kabshan wan buu qaatay oo uu la booday athaclabu ya'kulu wuxuu cunayaa dacwigii addajaaj ama dacwadii waxay cunaysaa addajaaja dajaajkii ama digaaggii albustaaniyu ninka beeralaydaihi albustaan marka la dhaa waa beerti albustaaniyuna waa shakhsigii beerlayd ahaa yajmacu wuxuu ururinayaa alhaara ubaxyada alazhaara ubaxyadii buu ururinayaa yasbaxu lwlaadu caruurtu waxay ku dabaalanayaan fi lbaxri badda alxadiidu xadiidka ama birtu yaduubu waxay ku milmaysaa ama ku dhalaalaysaa aan idhaahdo fi naari dabka alxadiidu birtu yaduubu waxay ku dhalaashaa fi naari dabka kelmadda yaduuba carabiga milmidana waa loo isticmaalaa milixda iyo sokorta iyo marka biyaha ay ku milmaan yaduubun baa ladha birtu markay dahabka iyo birta iyo dhalaasho ee la kulayliyana yaduubun wey alxadiidu yaduubu fi naar almidaadu khadku fi dawaati wuxuu ku jiraa dawaada ama weelkii khadka lagu shubaya wey addawaatu halkaasuu ku jiraa khadki amiladaasi labiyo tobankuu kuu dhigay asmaadii aynu soo sheegnay baa laga soo saaraya tusaalaha koowaad maalan fariidun yajri fi shaaric waxaa ku jira fariidun oo ismu insaanina allatii tadullu calaa ashkhaasita ayaa lagu qoraya ashkhaas ama insaan waa fariidun ashaaric halkuu soo galaya ashaaric waa ismi ma insaan baa jidku waddadaasi shaaricu ma insaan baa insaan maaha aye ma xayawaan baa maaha xayawaan waayo nabaat wax dhulka ka soo baxa shaaric miy maya wax la arki kara ma yahay waay saddexdaa markuu soo dhaafo jamaad ma yahay wax la arki karoo la taaban karoo artalashaari karo farta lagu fiqi kara ma yahay sida dhismoo kale masaajidka iyo gurigabaad haadaa u ohan kartayani maarta wax la arkayo wey la taaban karo ashaaric waa jamaad fariidun waxaad ku qoraysaa khaanada insaanka ama ashqaaska ashqaaska ashaaricna waa jamaad waayo caliyun yarkabu alximaar laba ismi baa ku jira marka yarkabu oo ficila laga reebo aliyun iyo alximaar halkee lagu kala qoraya aliyun maxaad ku qoraysaa aliyun maxaa lagu qorayaa waa insaan alximaarna waa xayawaan wallah